بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة الاشتقاق اشتقاق رد لفظ ولفظ لو عليه إلى آخر متكل لو عليه limunaasabatin munaasabo darteed loogu celiyo munaasabada oo baynahumaa labadaa u dhaxaysa filmacnaa xagga macnaha iyo walxuruufi xagga xuruufta alasliyati ee asalka aba waqad yataridu inuu qiyaasoobo ayaa la arkaa kasmilfaacili ismigii faacil oo kaleba weeyi waqad yakhtasu inuu khaas noqdo ayaa la arkaa kalqaaruurati qaaruuradda oo kaleba weeye waman lam yaqum bihi ka uuna ku qumin wasfun sifo iyo wasfi uuna ku qumin lam yushtaqa minhu laga ishtiqaaqan maayo ismun ismi laga ishtiqaaqan maayo cindanaa annaga agtayada fain qaama bihi hadduu ku qumo maakii lahu isaga uu u sugnaa ismun ismi uu u sugnaa wajaba waa uu waajibay wajaba wuu waajibayaa markaa wailaa haddii kale lam yejuz ma bannaana culima waxaynu ku soo jirnay mabaaxithulalfaad waxaynu hadda doonaynaa inaan ka hadalno alishtiqaaq ishtiqaaqu luqada aliqtaac baa loo yaqaanaayo waa jeexasho ama goosasho wey shay baa la goosanayaa ama shay baaba la dhambalanayaayoo la jeexanayaaba waa alishtiqaaq waa goosasho ama dhambalasho weeyi haddaba ereygan ishtiqaaqa aan ku tilmaamayno ama ishtiqaaqa halkan lagaga hadlayo saddex bay culimmada luqaddu ishtiqaaqa u qeybin jirtay ishtiqaaq sagiira mid la odhan jiray iyo ishtiqaaq kabiira mid la odhan jiray iyo ishtiqaaq akbar a mid la odhan jiray saddexdaa ayuu ishtiqaaqu u qeybsami jiray tacriifka uu sheekhu halkan inoogu tacriifiyey waa ishtiqaaqa sagiirka ah ka loo yaqaan alishtiqaaqu sagiir buu sheekhu halkan ku tacriifinaya wuxuu yidhi alishtiqaaqu ishtiqaaqu raddu lafdin waa lafdi loo celiyo ilaa aakhara lafdi kale ilaa lafdin aakhara lafdi kale loo celinayaa limunaasabatin liajli munaasabatin munaasabo darteed oo baynahumaa labadood lafdi u dhaxaysa oo filmacnaa xagga macnaha ah waa in awelka iyo haanigu ay xagga macnaha munaasabo iskaga leeyihiin oo mushtaqa oo dhan ama mushtaqu minhuga oo dhan ka wax laga ishtiqaaqanayo macnihiisu waa inuu mushtaqa macnihiisa ku dhex jirayo xagga macnaha munaasabay iskaga yeelan oo mushtaqu minhuga macnihiisa oo dhan waxa laga wada helayaa mushtaqa maalan haddaan soo qaadano darbun iyo daraba ayaa mushtaqa baynu odhanaynaa darbun iyo daraba markaan soo qaadano yaa la ishtiqaaqday daraba ayaa la ishtiqaaqday yaana mushtaqu minhu iyo baynu odhanaynaa markaa darbun baa mushtaqu minhu haddaba darbun macnihiisii garaacida ahaa waa in daraba laga wada helaya oo mushtaqa laga wada helaa laakiin daraba macnaheega mushtaqu minhuga lagama wada helayo oo daraba zaman iyo waxay ina tusaysaa garaacidii masderka ahayd laakiin ereyga darbune mushtaqu minhugu garaacidii oo quro ina tusaya oo sababtuba waxa wey mushtaqu waa faraco waxa loo farcaday mushtaqu minhuga ayaa macnihiisi iyo macno dheeraada loo baahday kolka waa in mushtaqii laga helaa macnihii mushtaqu minhuga iyo dheeraad welibana munaasaba waa inay jirtaayo garaaci waa laga helayaa kan iyo kanba waa laga helaya waa fi lmacnaa walxuruuf buu sheekhu yidhi oo xagga walxuruuf alasliya xuruufta asalka ana waa in munaasaba ay jirto oo xataa tartiibka la ilaaliyaa alxuruuf alasliya alxuruuf alasliya markaan leenahay walow mushtaqu wax la dheeraado mushtaqu minhugiisa e eh, laakiin xuruufta asalka ah waa in laga helayaa mushtaqi haddana oo munaasaba fi lxuruuf waa inay jirto siday munaasaba filmacnaa ay u jirtaba oo masalan haddaan darbun iyo yadribu aan soo qaadano darbun iyo yadribu markaan soo qaato darbun saddex xaraf bay ahayd xuruufta asalku oo cayn iyo fa iyo cayn iyo laam ah darbun yadribuna saddexdii way ku jiraan walow haba la dheeraata yadribudu ya-da hore oo ziyaado ah ilain farucu ziyaadu la dheeraan karaa maxaanku idhaahdaa asalkiisa eh haddii tartiibka la ilaaliyo oo nidhaahno xataa labada lafdi xuruufta tartiibkoogii baa la raacayaa sida daraba iyo min adarbi laga soo ishtiqaaqday laakiin mukhaalafa waa inay jirtaa baynu leenahay mukhaalafa waa inay jirtaayo takyiir waa inuu jiraa bayna lafdayn u dhaxeeya labada lafdi mushtaqa iyo mushtaqu minhuga waa in la helo nawcu takyiir intuu dooni ha la egaade e haddaba takyiirkaasaa marna takyiir taxqiiqiya ayaa jira marna takyir taqdiiriya ayaa jira takhyiirku hadduu taxqiiqi yahay waa daraba iyo darbunka udhaxeeya oo halkeebay ku kala duwan yihiin daraba iyo darbun waxay ku kala duwan caynka xarakadiisii caynka xarakada caynka ayay ku kala duwan yihiin daraba iyo darba darba adarba markaad tidhaha ama darbun iyo daraba caynka xarakadiisa ay ku kala duwan yihiin waa takhyiir taxqiiqiya baa la yidhaha taqdiiriya baa jira oo ficilka xalaba ah waxaa laga ishtiqaaqdaa xalaba min aalabi alxalab masderkii waa xalabun xalaba oo ficila xalabun oo masderaa laga ishtiqaaqdaa xalaba xalabun unbaa laga ishtiqaaqanaya xalaba xalabun iminka farixun yaa laga ishtiqaa eh, farixun ficilkiisu keebuu noqonaya farixun oo ismi faacil ah farixa ayuu noqday walow masderku faraxunba uu ahaa haddana ficilka haddaynu egno ilan qolana masderkaa wax laga ishtiqaaqdaabay qabaan qolana ficilkaa wax laga ishtiqaaqdaabay qabaane waa taqdiiri markaa xalaba oo ficila iyo xalabun oo masdar ah waa taqdiiriyo fatxaha caynka saarani marka uu fadxuhu mushtaqu minhuga ku jiro iyo marka uu fadxuhu mushtaqa ku jiro isku fatxo maaha baa la yidhaahdaa waa laba fatxo oo kala duwan oo kala madax bannaan waa atagyiir ataqdiiri ayaa kaana la yidhaahdaayo waxa la qadarayaa tii hore tu-an ahayn ayaa la qadaraya hadaba ishtiqaaqa tacriifkaa aynu samaynay waa ishtiqaaqa sagiirkaa ah baa la yidhaahdaa ee xataa tartiib xuruufka hala ilaaliyo aan leenahay waa alishtiqaaqa sagiir waana ka inta badan qoladan suraaftu ay ka hadlaan ee aadka uga hadlaan weeyi ishtiqaaqa kabiirka ah tartiibka lama ilaaliyo waa jabada iyo jadaba oo kale jabada iyo jadaba iminka tartiibkii bay ku kala duwan ama ay ama ayisa iyo yaisa oo kale ayisa yaisa haddii ibtaalka makaaniga ah iska soo gelaya markaa ishtiqaaqa alibdaal lmakaani baa marka halkaa iska soo hoosgeli kara ishtiqaaqa akbarka la yidhaahdo isna wuu ka duwan yahay kaasoo kaleo xuruufta usuusha ah ha la kala baydhaba weeyaano xuruufta inta badanuun ha laga hele e jamiic yaan looga helin labada kelmadood waa sida salama iyo salaba oo kale salama iyo salaba midna waa miin bay ku dhammaataa midna ba ku dhammaataa waxaa kaloo la yidhaha asqar iyo sagiir iyo kabiir baa la yidhaahdaa asqar eg asqar iyo sagiir kolka waxa kan sagiirka halka noqonaya waa kii kabiirka ahaa kabiirka ka noqonayaana waa kii akbarka ah haddii asqar la qaato eeg ishtiqaaqa saddexdiisa qaybood mar waxaa la yidhaahdaa sagiir kabiir akbar sagiir kabiir akbar marna waxaa la yidhahdaa asqar asqar eg asqar baynu qaadanaynayo halkan asqar sagiir kabiir haddaba ka asqar sagiir kabiir haddii la yidhaha ka sagiirkiihi markaan asqarka qaartay ka sakiirkii waa kee waa kii marka hore maxay ahaa kii kabiirka ahaa wey ila waaa la qaada waa sakiir kabiir abar baynu nidhi sakiir kabiir abar oo iminka ismu tafdiilka xagga abarkaynu gelina oo abarkiibaa laba magac yeeshay abar iyo kabiir baynu samaynay eeg sakiir baa markaa hal darajo noqday waxaa la heli karaa in sakiirka ismu tafdiil la geliyo laba ay xagga sakiirka galaan midina uu xagga kabiirka galo oo la yidhahdo asqar sakiir kabiir in la yidhaahdo haddii asqar la qaato waa kii ugu yaraa ee sheekheenu uu ka hadlayey ee xataa tartiibka iyo usuusha iyo laga hadlayay inay ka midoobaan asqar wey ka sagiirka la odhanayaana waa kan aynu leenahay tartiibka lama rabo ee marka hore kabiirka inoo ahaa sagiir buu noqon ka kabiirka noqonayaana waa kii marka hore maxay inoo ahaa akbarka kii inoo ahaa ayuu noqonaya kolka ishtiqaaqa oo sidaa loo yaqaan ayuu sheekhu halkan inoo inoogu hadlaya ayuu doonayaa inuu inoo sharxo ilan wadcigii baynu ka hadalnay oo ishtiqaaqiibuu doonayaa ilan ma waxaynu ka hadlaynay asalba mabaaxithulalfaad bay ahayde alishtiqaaqu ishtiqaaqu radu lafdin waa lafdi u celintii ilaa lafdin aakhara lafdi kale dib loogu celiyo limunaasabatin liajli munaasabatin munaasabo darteed baynahumaa labadooda u dhaxaysa fi lmacnaa xagga macnaha iyo walxuruufi xagga xuruufta alsliyati ee asalka ah waqad yadaridu qiyaas ayuu noqon karayaa haddaba ishtiqaaqu mushtaqiibaa idiraad noqon kasmilfaacili oo kaleba weeyi ismiga faacil oo kaleba weeyi haddaba waa mudarid marka lagu leeyahay waa mid qiyaasoobay oo wax kaste ayuu ku dhacayaa oo waxa maadada loo yaqaano samaynaya waa qiyaas waqad yadaridu waxa weeye inaad kelmadda kelmadda ka ishtiqaaqato ayaa idiraad ama aha waa in kelmadda macnaha maxaanku idhaa ay samaynayso lagu ilaaqo ayaa idiraad ah masalada iska ilaaliya waqad yadaridu mushtaqii wuxuu noqonayaa ama ishtiqaaqii idiraad qiyaas buu noqon kasmil faacili oo kaleba weeyi tusaale aan soo qaadanne ismiga faacil ee daraba maxaa la odhan jiray ismiga faacil ee daraba maxaa la odhan jiray haddaba daaribun markaynu nidhaa kelmaddaa daaribunihi wax nool uun kuma dhacaysee wax nool iyo wax aan noolayn labadaba way ku dhacaysaa daaribun wax wax garaacayuunbay ku dhacaysaa wax caqlile uun kuma dhacayse waa qiyaas oo kelmadan daarib ah waxaa loo bixinayaa oo loo qiyaasanaya waa xagga macnaha uu ka sheekaynaya xagga maaha kelmad kelmad laga ishtiqaaqanaya ma aha kolkaa waxaa loo isticmaali haddaad adigu garaacdo qof ood wax ku dhufato maxaa lo odhanayaa markaa maxaad noqonaysaa ka wax garaacaya muxuu noqonayaa daaribun buu noqonayaa hadday dabayshu daaqadaa garaacdo yaa markaana maaa maxaa la noqonayaa markaana dabayl baa daaqadii garaacday maxaa la noqonayaa markaana dabayshu maxay noqonaysaa dabaysha markaynu soo qaadanno daarib bay noqonaysaa hadii albaabka laftiisa uu isgaraaco oo albaabka uu ku dhacdhaco maxaanku idhaha firdadu firdada kale ay ku dhacdo yaa markaana daarib noqonaya wuxuu sheekhu ina yidhi sharaxa u fiirso waa naxwu daaribin likulli man waqaca minhu darbu buu ku yidhi waxaa loo qiyaasanayaa wax kaste oo garaacu uu ka dhacayo wax kastaoo garaacu ka dhaco ama ha noolaado ama yuuna noolaanin ama caqli ha lahaado ama caqli yuuna wax kaste waa loo qiyaasanaya waqad yadaridu inuu qiyaasoobo ayaa la arkaa kasmilfaacili ismigii faacil oo kaleba weeye waa qiyaas oo macnaha wax kaste oo laga helay ayaa loo qiyaasani waqad yakhtasu inuu khaas noqdo ayaa la arkaa uu bishayin ku khaas noqdo sharaxa la soco bishayin buu ku leeyahay ilan maadada ikhtasaba baa daba dhici jirtaye ikhtisaarka kitaabku uu leeyahay dartii ayaa ayaa ayaa ku kaliftay matnigu inuu bishay inta ka tago waqad yakhtasu inuu khaas noqdo ayaa la arkaa uu bishay in shay ku khaas noqdo kal qaaruurati waaba ereyga qaaruuro qaruurada ah. qaaruurada xaggee laga ishtiqaaqday quraarada weeye bahashan aynu qaruuro quraarad nidhaahno qaaruura baasha yaree soo arag ama wiqiyad aynu nidhaahno ama quraarad aynu nidhaahno ee ee dabool kale ee dee wax lagu qaado ama kaadiha lagu qaado ama wax lamid aha lagu qaado aduu quraarad waynu garanaynaa baan u malaynayaa ama qaaruuro waynu garanaynaa alqaaruura hadaba qaaruuradaa yar ama dhalada yar ee qaruurada la yidhaahdo waa erey lasoo ishtiqaaqdo waxaa laga ishtiqaaqday min alqaraari qaraar baa laga ishtiqaaqday qaraarkuna waa sugnaanshaha weeyi shayga halkaa lagu ridaa wax sugan buu noqonayaa hadaba ma u ishtiqaaqanaa ereygan ereyga qaaruuraa ma u isticmaalnaayo ma u qiyaasanaa wax alla wixii wax sugan wax inoo haynaya wax alla wixii haynaya ma nidhaahna wuxuu dooni ha noqdo ama ha ahaato irbadan yaree dadka iminka lagu bahasha siliijkan yaree lagu mudo siliijkaa yar haddaad wixii aad ku rido uu kuu haynayo ama ha ahaado galalkan kale hadda soo baxay ee la sameeyey wax alla waxa waxhaynaya oo dhan dee macnaha marka la eego qaaruuru aha sow inuu ishtiqaaqa inuu qiyaas noqdo ayay ahaydoo wax kastoo waxaynaya qaaruuro la yidhaah haddana lama odhanin qaaruuradu waa khaasoo tan yar aynu u naqaaneen inagu quraarada nidhaa taa uun baa loo jeedaa ay ku khaas tahay laakiin ismigii faacil isagu khaas maahe waa la qiyaastay oo wax alla wixii macnaha leh oo dhan ayaa loo qiyaasanaya waqad yakhtasu inuu khaas noqdo ayaa la arkaa bishayin ku khaas noqdo kalqaaruurati oo kaleba weeye quraaradii oo kaleba weeyaan halkaasaynu kaga baxnay kaana wamanka lam yaqum bihi un waman lam yaqum bihi wuxuuna ku qumin ama uuna ku tacalluqin wasfun wasfi wuxuuna ku tacalluqin lam yushtaqa minhu laga ishtiqaaqan maayo wasfigaa ama lafdigiisa ismun ismi laga ishtiqaaqan maayo cindanaa innaga agteenna muctasilada ayaa diiday oo tidhi maya sidaa ma aha halkan hadaba sheekhu wuxuu ka hadlayaa waman lam yaqum bihi wasfun lam yushtaqa minhu ismun wuxuu kuleeyahay leeyahay goormaa la odhan karaa qofku waa aakil aakil waxa la odhan karaa oo qofka wasfigan aakil ah loo ishtiqaaqanaya macnihii masderiga ahaa ee akliga ahaa markuu samaynayo cuniddii markuu leeyahay ilan macnihii rasmiga ahaa ee wasfiga ahaayuu ku sifaysnaa markuu ku sifoobayo unbaa la odhanayaa aakil aakilka waxaad ishtiqaaqani markuu qofkani akligii samaynayo cunidii samaynaya masterkii jaalis goormaad odhan haddaba jaalis jaalis waxaad odhanaysaa markuu hee markuu juluus samaynayo ayaad masderkan marka laga helayo uu ka ku sifaysan yahay qaacid goormaad odhan qaacid qaacid waxaad odhanaysaa markuu maxay ku sifaysan yahay qucuud wuxuu sheekhu ku yidhi haddii shayga oon ku tacalluqin wasfigu oo macnaha masderiga ah looga jeedo macnaha masderiga ah wuxuuna ku tacaluqin looma ishtiqaaqanayo ismi ismi faacil oo kale ah ama sifatu mushabaha oo kale ah looma ishtiqaaqanayo muctazilada ayuu sheekhu khilaafayoo muctaziladu waxay leeyihiin waxaan macnihii masderiga ahaaba lahayn ayaa loo ishtiqaaqdaa magac oo mas'aladu halkay ka hadlaysaa waxa weeyi ilaahay caalim sow lama ama ilaahay samiic sow lama yidhaahdo ama ilaahay basiir sow lama yidhaahdo sheekhu wuxuu ku leeyahay ilaahay caali markaynu leenahay caalimka kii laga ishtiqaaqday buu ilaahay ku sifo buu ku sifoobay ilaahay samiic marka aad leedahay asalkii buu ku sifoobay samciga maqalkiibuu ilaahay ku sifoobay muctasiladuna waxay leeyihiin war maya e waxaan masderkanba ku sifaysnayn baa magaca loo ishtiqaaqdaa oo ilaahay isagoon cilmiga ku sifaysnayn baa caalim la odhanayaa ilaahay isagoon samciga ku sifaysnayn baa saamic la odhanaya waa saamicun bilaa samcin bay yidhahdeen markaa saamicu daati ahaantiisunbuu saamicu yahay macnihii samciga ahaa laguma sifaynayo halkaasay iyagu la mareen oo mas'aladu halkay ka hadlaysaa waa halkaa ka lam yaqum uuna ku tacalluqin ama uuna ku qumin bihi isaga wasfun wasfi iyo sifo iyo macno lam yushtaa lama ishtiqaaqanayo minhu mushtaqu minhugiisa ismun ismi looma ishtiqaaqanayo cindanaa agteenna buu ku yidhi fa in qaama bihi haddii uu ku qumo uu leeyahay maaddadaa uu leeyahy shaygaasi uu ku tacalluqo fa in qaama bihi haddii uu ku qumo maa ka lahu uu u sugnaaday ismun ismi uu u sugnaaday wajaba wuuba waajibayaa markaa in loo ishtiqaaqdo luqa ahaan ayaa loo ishtiqaaqanaya sida caalimka cilmi looga ishtiqaaqday ee saamica samci looga ishtiqaaqday wa ilaa haddii uuna ku qumin lam yejuz maba bannaana in loo ishtiqaaqdaa wailaa lam yejuzdan macnaheegu waxa weeye dee wax kaste oo ashyaada waynagii odhan jirnay magacyada ashyaada iyo daatooyinka ashyaadu way kala badan yihiin oo haddaynu soo qaadanno urta oo qura dee magac ma looma wada samaynin urihii oo dhan magac looma wada samayna ama magac guud unbaad ku idlaaqiyood udgoon udgoon odhanayso ama magac guud baad ku idlaaqiyood keliya odhanayso ama raa'ixa aad odhanayso laakiin looma samaynayo hadaba shaygani haddii uu macno ku qumo buu ku leeyahay uu macno leeyahuu macno ku qumay jiro waa loo ishtiqaaqanaya luqa ahaan oo erey baa looga ishtiqaaqan hadduuna macnahaasi ku quminna loo ishtiqaaqan maayo walasaxu ka asaxaihi annahu yushtarad waxa la shardiyaa baqaau lmushtaqi minhu mushtaqi minhugu inuu baaqi yahay fii kownilmushtaqi baa loo shardiyaa mushtaqa ahaantiisa xaqiiqatan xaqiiqo uu noqonayo in amkana hadday suurtagal tahay wailaa haddii ayna suurtagal ahayn fa aakhiru juz'in juska ugu dambeeyey waa inuu baadi yahay fasmulfaacili ismiga faacil hadaba waa tafriiciye e xaqiiqatun xaqiiqo weeye ismiga faacil fii xaali talabusi xilliga marnaanshaha ayuu noqonayaa la nudqi xilliga hadalkaas ee ma noqonayo wuxuu ku leeyahay bal hadda u fiirso waynagii odhan jirnay ashyaada waxna waa xaqiiqo waxna waa majaaz inaga goorma jaalis layno odhan magacan jaalisa ah, goormaa layno odhan oo magacani xaqiiqo inoo noqonaya jaalis ihi waa marka hee fadhigii aynu ku maranahay ee baaqi uu yahay sow ma aha wuxuu idhi annahu yushtarad baqaau lmushtaqi minhu mushtaqi minhugu baaqi yahay jaalis waxaa lagu odhanaya juluuskii mushtaqi minhugaha markuu baaqi yahay markaad juluuskii ku baaqi tahay waa xaqiiq ahaan marka loo odhanayo hadday suurtagal tahay wey haddayna suurtagal ahaynna salaad baan maalan tukanayaa afar ragcadood weeyi saddex ragcadood baan tukaday musallin ma lay odhanayaa ragcadda afraad markaan ka atixiyaadkaygii ufadhiyo musallin hadda intii badnayd waan tukaday haa waa lay odhanayaa musallin waana xaqiiqa waayo waa fa aakhiru juz'in juzkii ugu dambeeyey ee salaada ayaan weli ku sii jiraa kolkaa xaqiiqa ahaan baa lay odhanayaa qofkani waa musallin ama qofkani waa jaalis laakiin anoo fadhiyo haddaan kaco dee jaalis lay odhan maayo oo qofkaasi waa jaalis layma odhanayo waa masala khilaafiya oo sheekheennu asax buu ka soo qaatay sidaa oo waa xaajigii soomaalida oo kale xaajigii soomaalida qofka goorma xaaji la odhanaya xaajun qofkaasi waa xaajun goormaa la odhanaya dee waa jaalisun oo kale goormaa qofka jaalis la odhanaya markuu fadhi xaajunna goormaa la odhanaya de markuu camalkii ku dhex jiro xaajun la odhanaya xaqiiqa ahaan marka aynu rabno laakiin hadii uu camalkii qofkani uuna ku dhex jirin oo camalkii uu ka baxo muxuu noqonaya sida aynu arkayno waynu aragnaayo xaqiiqo magicii noqon maayo kolkaa culimmadu waxay yidhaahdeen ismiga faacil marka la qiimaynayo waxaa loo qiimeeyaa zamankiisa ayaa saddexa inuu zamanku maadi yahay iyo inuu zamanku xaal yahay iyo inuu zamanku mustaqbal yahay zamanka mustaqbalka ah ayaa isaga majaaz ah labada kalena majaaz ma aha oo ilaahay markuu nebiga ku leeyahay innaka mayitun wa innahum meyituun aayaddan hoosta sharxu inoo qabanayo innaka mayitun nebigu wuu noolaa markii lala hadlayey mayd baa tahay baa laydhi markaa ma naftaa dhinac ka soo baxaysay dhinaca kalena kaga jirtay waa maya saw ma aha innaka mayitun waad dhiman doontaa waa majaas almursal oo calaaqadu ay tahay baa la odhan jiray biictibaari maa saya-uul bictibaari maa sayaul majaazulmursal oo calaaqadu ay taa tahay weeye wal asaxu waxaa asaxa buu yidhi annahu yushtaradu waxaa la shardiyaa baqaau lmushtaqi minhu mushtaqi minhuga baaqi ahaanshihiisa fii kowni lmushtaqi mushtaqa ahaantiisaa loo shardiyaa xaqiiqatan xaqiiqo uu noqonayo in amkana hadduu suurogel yahay kolkaa mushtaqi minhugu waa inuu baaqi yahay markuu mushtaqu markuu mushtaqu xaqiiqo uu noqonayo tusaale alla tusaalaha doonto haddaba soo qaado aakil markaad doonayso xaqiiqo in lagugu isticmaalo waa markuu aya baaqi yahay akligii waa markaad kudhe mushtaqu minhu waa markaad ku dhex jirto khaainka goorma magacan khaain alla odhanaya goormu khaainku waa mushtaqu waa mushtaq moogtahay khaain khaainkan qoormu qofkan uu xaqiiqo u noqonaya khaain in la yidhaah waa markuu hee khiyaanadii ku jira saw ma aha goormaa la odhanayaa maalan jaalisun markuu juluusii ku jira wahaakada saas ayuu yidhi ama aakhir shay ha kaga jiro ama si awal shay ha kaga jiro ama wasad shay ha kaga jiro sidaas ayuu tegey kolka sheekheennu markuu sidaa udhigay kelmadda mustaqbalka ee soo socda inuuna xaqiiqo wasfigu ku noqonayin buu kuu sheegayaa ka maadiga ah ee tegeyna sidaasoo kale meesha waxaa la moodayaa inuuna xaqiiqo ku noqonaynin laakiin waa laga hadlay oo shaygu hadduu maadi yahay oo wax tegey uu yahay waxa la odhan doonaa khabarka ha la qiimeeyo sida uu odhanayo xagga dambe laakiin aan la qiimaynin mubtadaha mubtadaha yaan la qiimaynin walasaxu asaxu waxa weeyaan annahu yushtaradu waxa la shardiyaa baqaau lmushtaqi minhu mushtaqi minhuga baaqi noqoshadiisa fii kownilmushtaqi baa loo shardiyaa mushtaqa noqoshadiisa xaqiiqatan uu noqonayo in amkar hadduu suurtogal yahay inuu baaqi noqdaa wa ilaa haddii uuna suurtagal ahaynna fa aakhiru juz'in juzka ugu dambeeya baaqi noqoshadiisa ayaa la rabaa baqihiisii hadduuna baaqi ahayn waayo takalumka oo kale marka aad hadlayso dee hadalkii ma kala hadhadhayo inta haddaan sheeko bilaabo mutakalim waxaa lay odhanayaa sheekada inta u dambaysa markaan wado ilan hadalkii ma kala hadhadhaye hadalkii marka uu soconayaa ma ogtahay qaybtii hore way iska tegeysaa qaybtaa dambeunbaa aakhiru juzin unbaa markaa la odhanaya aakhiru juzin unbaa lay odhanaya culimmada qaar ayaa leh mushtaqu mayee mulaqanba mushtaqa haddii la ilaaqo almulaq laga dhigo majaaz unbuu noqonayaa oo majaaz un aynu ula isticmaalno qole waxay yidhaahdeen warmeye majaaz la odhanine haddii uu mushtaqu uu go'o oo intii uu macnihiisii dhammaaday kadib la isticmaalayo waa xaqiiqa tioo laysla saaxiibinayo ilaaqii hore oo ilaaqii hore unbaa laysla saaxiibinaya qowl baale mey ha laga tawaqufo oo yaan ilaaqa xaqiiqana la odhanin oon cadamna la odhanin adiladii halkaa way isku tacaarudeen tawaquf ha la sameeye bay yidhaahdeen ee inaga daaya fasmulfaacili ismigii faacil waa tafriiciyo hadalkan hore ayaa laga dhadhansanaya fasmulfaacili ismigii faacil xaqiiqatun waa xaqiiqa fii xaali talabusi xilliga lagu marnaanayo shayga marka lagu marnaanayo xaali talabus bilmacnaa ama macnaha oo dhammaystiran ha lagu marnaado ama juska ugu dambeeya ha lagu marnaadee ismiga faacil waa xaqiiqa kol haddii shayga lagu maran yahay xaqiiqa ayuu noqonaya kolkaa wuxuu sheekhu yidhi la nudqi buu yidhi nudqigase maya nudqiga marka lagu hadlayo mushtaqa marka lagu hadlayo maya buu ku yidhi xaqiiqo ma aha sheekha quraafi la yidhaah ayaa mas'alada lagu khilaafay oo isagu wuxuu leeyahay mey e dhammaantood waa wada xaqiiqo buu leeyahay fasmulfaacili ismigii faacil xaqiiqatun xaqiiqo weeyi fii xaali talabusi marka la samaynaye lagu maran yahay shaygan la nudqi marka lagu nudqiyayo lagu hadlayo uun maya buu ku leeyahay xilligaa lagu nudqiyayo ma aha xaqiiqa oo wuxuu hadda imika u fiirso oo waxaad eegtaa aayado fara badan buu rabi soo dejiyey oo lagaga hadlayo tuuga ama tuugada ama lagaga hadlayo zaaniga ama zaaniyadda oo ilaahay wuxuu yidhi azaniyatu wazaanii fajliduu azaniyatu gabadha zinada ku dhacda iyo wazani ninka zino ku dhaca fajlidu jaldiya baa layidhi haddaba goormaa la jeldin ereygan azaniyatu iyo wazania ma waxaynu nidhaahnaa waa majaas oo xaqiiqo wuxuu ahaa xilligii talabuska uun xilligii talabuska waad garanaysaayo waa markii dee labadan qof sida irbadda iyo duntu ay iskugu jirto ay iskugu jireen markaa unbu magacu xaqiiqo yahay ma nidhaahnaa haddaba azaniyatu wazani oo markaa unbuu zani zani xaqiiqo ayahay zaaniyaduna zaaniyad xaqiiqa ay tahay saariqu markuu alaabta sii qaadayo gacanta ku hayo talabuska uu ku maran yahay un ma nidhaahna halkaa ayay la mareen culimadu adigu waa la garanayaa labada qowl ee isdiidanba zanigani inuu zani yahay ama ha ku dhex jiro oo ficilkii markaa ha sameeyo ama mar hore ha sameeyeybe zanigani waa zani un waayo kolka xadka laga jarayaa dabcan maba aha maruu dee ku dhex jiro uu hawsha samaynayo tuugii isagoo gacanta ku sidi jiray kole xadkii lagama jaraye waa markiiska la hubiyey oo la baadhay oo hawshii ay wax ka soo wareegeen haddana zaanigii magacii waa sidanaya labada qowlba way isku waafaqsan yihiin inuu zaani yahay laakiin ma waxaynu odhanaynaa zaanigani waa xaqiiqa ahaan buu zaani u yahay mise xaqiiqa ahaan zaani uma ahee majaaz ahaan buu u yahay weeyi inta laysku haya waa intaa fasmulfaacili ismigii faacil xaqiiqatun xaqiiqo weeyaan fii xaali talabusi xilliga marnaanshaha la nudqi xilliga nudqiga ee lagu hadlayo uun maaha buu ku leeyahay xaqiiqa walaa ishcaara wax dareensiin ah lilmushtaqi mushtaqa laysdareensiiyo bikhusuusi daati daatada khaasnimadeedu ma jiro buu ku yidhi walaa ishcaara lilmushtaqi bikhusuusi daat halkan sheekhu wuxuu ka hadlayaa shaygu markuu mushtaq yahay daatada waxan ku sifaysan inama dareensiinayo waxa ay tahay oo si gaara inooma dareensiinayo maalan haddaad tidhaahdo waxa weeye alswad magaca alswad ah waa mushtaq waa mid madow miyuu ina dareensiinayaa alaswadkaasi aswadkanka ku sifaysani kuu yahay mise wax aswadkan iyo madowgan ku sifaysan unbaad og tahay daatada ee khusuusiyadeeda inama dareensiinayo haddaad daarib tidhaahdo daaribku inuu nin yahay iyo inuu gabadh yahay iyo inuu gidaar yahay iyo wuxuu yahay daarib waa daaribuun daatada khusuusiyadeedii inama dareensiinayo walaa ishcaara wax ishcaar iyo dareensiin ihi lilmushtaqi mushtaqa uma sugna bikhusuusiyati daati daatada khaasnimadeeda uu ina dareensiinayo daatadu inay khaas tahay dareensiin uu ina dareensiinayaa ma jirto ayuu sheikhu yidhi mas'alatun halkaa waxaan kaga baxnay ishtiqaaqiibuu ka hadlay ishtiqaaqii ayuu halkaa ka hadlay alasaxu qowlka asaxa ah ana almuraadifa muraadifku waaqicun wuu dhacaayo qur'aanka iyo axaadiista waa laga helayaa horta muraadif waynagii soo sheegnay waa markuu lafdigu tacadudo macnuhuna uu itixaado sow saamaa inaan kusoo tilmaamin taraadufka haddaba taraadufkii aan soo tilmaanayn saa ku soo tilmaanay waaqic ma yahay oo nusuusta ma laga helayaa mise laga heli maayo waa masale khilaafiya asaxu waa laga helayaa weeye walasaxu qowlka asaxa ah ana almuraadifa muraadifku ka muraadifka waa ah mid kale waaqicun wuu dhacay oo hadalka waa ku jira layf iyo asad baynu aragnay layf iyo asad waa dhacay waa mid jiro oo waaqica oo la helayo luqa alcarabiya iyo nusuusta aynu si guud uga helayno wey walasaxu ana almuraadifa waaqicun haddaba xadda iyo maxduudku talow xad iyo maxduud markaynu ka hadlayna xad iyo maxduud ma muraadif baynu isku qiimaynaa inay isku yihiin mise muraadif isku qiimayn mayno oo muraadif iskuma aha ayaynu nidhaa xadka iyo maxduudku ma muraadif ba mise maaha muraadif horta xad iyo maxduud isku shay bay kutusayaan oo maalan tusaale ahaan insaan haddaan idhaha insaan maxaynu ka faa'iidaysani ereyga insaana insaan sow qof maaha waxaynu ka faa'iidaynaa insaan waa qof haa waxaad sheegtaa haddaan tacriifiyo insaankii maxaan ku tacriifini insaanka alxayawaanu naaiq sow alxayawaanu naaiqna muxuu ina tusayaa wixii uu insaanina tusayey uun haddaad insaan tidhaa iyo haddaad alxayawaanu naadiq tidhaa waa isku shay qura waxba kuma kala duwana halkaa mayla socotiin hadda insaan iyo xayawaanu naadiq waa xadkii iyo maxduudkii isku shay qura weeye kolkaa ma muraadif baynu haddaba u qiimaynaa xadka iyo maxduudka mise muraadif u qiimayn mayno mas'aladaa ayuu ka hadlaya wa ana alxadda xadka iyo walmaxduuda la xadeeyaha wa naxwa xasanin basanin oo kale xasan basan oo kale laysaa labadaasi ma aha minhu muraadifka ka mid ma aha hadaba xadka iyo maxduudka garanaye xasanin basanin waa maxay macnaheegu xasanin basanin waxa weeye laba lafdi oo istilmaamaya oo midkood marka aan ka kale la raacinin macno saasa uuna samaynaynin xasanin basanin xasanin xasanin basanin waxa weeye xasanin basanin xasanin basanin waxa weeye ereygan basanihi waa xasanka unbuu sii tilmaamayaayo waa xasanin qurux badan oo basanin sii qurux badan weeye waxa weeye ereygan inta badan daba dhacaa oo in badan baynu inaguba ereyo noocaas oo kale isticmaalnaa ereyo noocaas oo kale ah ayaynu isticmaalaynaayonu aragnaa luqadeenna haddaynu dib ugu noqono haddaba xasanin basanin oo kale ereyadaa istawkiidinaya is-adkaynaya ama istilmaamaya xasankii basanka ahaa ama quruxda lahaa markaynu ereyadaasoo kale isticmaalayno iyaguna muraadif ma aha oo xaggee talow la eegay iyo maxduudka waxa la qiimeeyey xad iyo maxduud labadaa markaan eegayno waxaa labadaa la qiimaynayaa xadka tafsiil kuma jire shaygiibuu eh, eh, xadku tafsiil buu wataa xad markaan ka hadlayno tafsiil buu wataa oo markaan insaanka leeyahay xayawaanu naadiq waa xayawaanu naadiqu maahiyadii xaqiiqadii buu kutusayaa si tafsiilu ku tusaya laakiin insaan haddaan soo qaato oo ah maahiyadii buu kutusayaa oo ijmaaliya oo tafsiilkii aan wadanin haddaba maadaamau midna tafsiil wato midna una tafsiil wadanin muqaayir baa loo qiimaynayaa ee muraadif looma qiimaynayo labadan istilmaamayaana muraadif loo qiimeyn maayo xasanilbasan oo kale oo sababtu waxa weeye sifadu hadii mawsuufka laga tago macno buuran ma yeelanayso macno buuran ma yeelanayso macno buuran male markaa waynu arkaynaa alasaxu asaxu waa alasaxu asaxu ana almuraadifa ka muraadifka u a kelmad kale waaqicun waa mid waaqica oo dhacay wa ana alxadda xadka oo tilmaanta ah iyo walmaxduuda maxduudka oo la tilmaamaha ah iyo wanaxwa xasanin basanin oo kale laysaa ma aha minhu muraadifka ka ma aha kan haddaba taabicu muxuu faa'iideynaya basanku muxuu faa'iideynayaa basanku ilan wuxuu taabicu yahu tawkiidinaya xasanka wataabicu taabicu yufiidu wuxuu faa'iideeyaa ataqwiyata quweyn iyo xoojin ayuu faa'iideeyaa ka hore uu quweynayo uu xoojinayo talow muraadifku mid kastaaba ka kale meeshiisa ma dhici karaa labada erey ee isku muraadifka ah wa anna kullan wal asaxudii baa loo qadarayaa wa anna kullan wal asaxu asaxu waxa weeye anna kullan mid kaste oo min almuraadifayni labada kelmadood ee muraadifka isku a ihi yaqacu waa dhici makaana alaakhari ka kale meeshiisa ayuu dhacayaa labadan kelmadood ee muraadifka isku ah mid kastiba ka kale halkiisa ayuu dhacayaa buu sheekhu ku yidhi yaqacu makaana alaakhar ka kale meeshiisii ayuu dhacaya iyagoo muraadif isku ah ayaa alka walow yayna isku luqaba ahaanin sida hoosta sharaxu uu kaaga darayo walow min luqatayn waayo qur waxaa jira ereyo badan oo magacyo u badan oo carabigii aan lagu soo qaadanine isagoo carabigii loo heli karayo luqadii kale ay ku jireen loo soo qaatay oo sidii carabi loogu daray baad arkaysaa wa ana kullan mid kaste oo min almuraadifayni labada isku muraadifka ah ihi yaqacu waa dhici makaana alaakhari ka kale meeshiisa ayuu dhici in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam